mujadidiinta ah amase culammada rabbaaniyiinta ah waa in wax ka mid a ah siiradiisa iyo sifaadkiisa iyo jihaadkiisa in laga sheekeeyo maxaa yeele culammada rabbaaniyiinta ah islaamka dadka waxay ugu yeelayaan aqwaashooda iyo afcaashooda sida qowlkooda uu dacwa ila allaahi wa ilaa diinihi uu u yahay haddana afcaashoodu kama yaraysato aqwaashooda afcaashooda waxaa ku jirta addacwa ilallaahi markii la fiiriyo sida uu ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa ugu yeerayo oo daacaadkiisa ugu dadaalahayo oo maaragta dadka uu ugu yeerahayo kama yaraysato afcaashiisa aqwaashiisa kama yaraysato walidaalika kaiiru min asalaf waxay dhihi jireen dadka saalixiinta ah oo culammada warbaaniyiinta ah akhbaartooda iyo siyarkooda ayaa waxay nagala fiican tahay kahiiran min masaa'il alfiqhi nagala wanaagsan maxaa yeele ta'hiirkeeda iyo qiimaheeda ayaa waxaa dhici karta inay ka badan tahay ta'hiir bacdi almasaa'il alfiqhiya fi nnaas shiikhan marka waxaa la yidhaahdaa shaykhu lislaam barakat alanaam وعلامة الزمان وترجمان القرآن الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني نزيل دمشق دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها شيخا مركا ضد بان بأو ترجمي ترجمة لو ترجمة مركا لبا قيبود ويان dad ka alifay tarjamadiisa iyo siiradiisa iyo akhbaartiisa iyo kutubtiisa ka sheekeynteeda iyo tawaariikhda caamka ah markuu magaciisu soo maro ama taariikhda wafaadkiisa uu soo maro kutub ka sheekayda taariikhda caamka marka waxa weeyaan kutub loo alifo alxawliyaat waalaxdaad waxyaalaha dhaca oo sanad walba wixii dhaca wixii dhasha wixii dhinta wixii mushkilo dhaca kutubta xawliyaadka la yidhaahdo way u tarjumaan waxay ugu tarjumaan xaadisati wafaatihi maalan markii uu dhintay dhimashadiisii markay soo gaaraan yani caam sabcamia sabca wa ayay u tarjumaan waa kutubta taariikhda xawliyaadka la yihaahdo kutubta taraajumta caamka ah oo maalan culammada u tarjumaan isagana markii magaciisa lasoo gaaro ayay u tarjumaan waa kutubta ku alifan calaa xasabi xuruufi alasmaa maarata kutubta marka noocaasa way badan yihiin waxaa un ka mida ah kutubta uu leeyahay maaragtay ibnu xajar alcasqalaani llah oo aada u badan oo laba qayboodba le xawliyaad iyo taraajum waxaa ka mid a kutubta u tarjumta xawliyaadka iyo taraajumtuba iskula jiraan albidaaya wanihaaya lilxaafid ibni kathiir waxaa ka mid a kutubta xawliyaadka iyo taraajumta ayadana kuwada wada taallo cuquud ljumaan ee kitaabka la yidhaahdo oo uu leeyahay shaarix lbukhaari maxamuud alcayni eh, waxaa ka mid a ah kutubta xawliyaadka ah kutubta dahabiya oo aad u badan wax badan buu u tarjumay kutub khaas ana way jirtaa oo u tarjumtay sheikha eh, waxaa ugu mashhuursan marka laba kitaab oo labadoodaba ay leeyihiin laba nin oo ardadiisa ka mid ahaa kitaab eh, waxaa la yidhaahdaa alcuquud duriya min manaaqibi shaykh اlislaam axmed ibni teymiya waxaa iskale abu alxaafid moxamed ibnu axmed ibnu cabdilhaadi almaqdisi aljamaciili ninkaas ayaa iska leh kitaabka ugu muhiimsan weeye taariikhdiisa iyo siiradiisa iyo akhbaartiisa iyo kutubtiisa iyo waqaa'icdii uu la galay culamaaa casrihi iyo munaadaraadkii dhex martay kitaabka ugu muhiimsan weeye marka oo soo sardinaya waqaa'icda tawaariikhdeeda iyo sida ay ku bilaabatay iyo siday ku dhammaatay iyo asbaabteeda iyo mulaabasaadkeeda kitaabka kalena waxa weye waxaa la yidhahdaa alaclaamu lcaliya fi manaaqib ibni taymiya alxaafid cumar ibnu cali albazaar ayaa iskale almutawafa sabcamia tamaaniyo tisca arbaciin labadaas kitaab baa ugu mashhuursan marka waxyaalo ka mid a ah uun siirada shiikha mukhtadafaad ayaan kasoo qaadanaynaa labadaas kitaab marka magaciisa saa maqlayseen waad maqasheen adoogiis shiikh buu ahaa awowgiis majdudiin waxaa la dhihi jiray cabdusalaam ibn abi muxamed sheikhu lxanaabila fii waqtihi ayuu ahaa eh, bacdu naas sheikhulislaam bay dhihi jireen wuxuu iska leeyahay kitaabka aad taqaaniin oo la yidhaahdo almuntaqaa oo uu sharxay ashawkani fii nayl awtaar kitaabkaas buu mashhuur ku yahay oo la yihahdo almuntaqaa marka kolliga usradiisa usra cilmiya ahayd magacaas marka ibna taymiya taymiya xaguu ka yimaaday laba ra'yi baa jira ra'yi wuxuu leeyahay awowgiisa la dhihi jiray muxamed ibnu khadir ayaa wuxuu ku soo xajiyey darbi taymaa meesha la yidhahdo waddo weeye markii laga yimaado shaam intaan madiine loo soo gaarinin magaalo yuhuudda ay degi jirta oo taymaa la yidhaahdo ayaa jirta marka dariiqulxaaj ayaa magaaladaas mari jiray dadkii shaam ka yimaada oo xaj usoo socda meeshaas buu wuxuu ka arkay marka waxay leeyihiin awowgiis moxamed ibnu khadir gabar yar oo dhalatay iyuu magaaladaas ku arkay markaasuu uu laabtay oo uu tegey reerkiisii ayuu wuxuu u yimid haweentiisii oo gabar dhashay markaasuu wuxuu yidhi gabadhaan waxay u agta gabadhii aan taymaa kusoo arkay markaasuu gabadhii wuxuu ku yidhi yaa taymiya gabadhaas marka sheikhan ibnu taymiya awowgiis uu dhalay oo fog ayaa wuxuu ku magacaabay aabbihii dhalay alkhadir ibnu moxamed taymiya gabadhii meeshaas uu kusoo arkay derbi tayma ayay u ekeed markaasuu yaa taymiya u yidhaahday ra'yi kalena wuxuu leeyahay maye awowgiisa moxamed hooyadiis baa taymiya la dhihi jiray wa kaanat waacidatan haweenay dadka wacdisa bay ahayd fanusiba ilayha wa curifa biha sheikha marka wuxuu ku dhashay magaalada la yidhaahdo xaraan yowmul itnayn sitamia waaxid wa sitiin hijradu markay ahayd xaraantu marka waxa weeye xuduudka suuriya iyo turkiya ay iska galaan dhinaca maaragtay sharqiga ah weeyaan magaaladaas magaaladaas buu ku dhashay meeshaas buu joogay marka tataarkii markii ay ciraaq soo liqeen ayay waxay soo gaareen meeshaas maaragtay xaraan markaas bay soo fakadeen asaga iyo aabihiis iyo usradiisii oo dhan way soo hijroodeen wuxuu leeyahay maaragtay saafaruu bileyli wamacahum alkutub calaa cajalatin licadami adowaabi fakaana alcaduwu yalxaquhum waqta alcajalati wawaqafat alcajalatu faاmtahaluu ila allahi waاstakaasuu billaahi fanajow wasalimuu marka alaabtoodii iyo kutubtoodii bay soo saarteen dameer yani luga marka eh, meel dhex markuu marhayay ayay lugihii xumaadeenoo baa u istaagay dameerkii oo markaas bay ilaahay baryeen oo ilaahay u tadarruceen kutubtoodii ayagiiba way nabad galeen marka tataarkii ma soo gaarinin dinishiqday soo gaareen isagoo yar marka eh, bay askuneen marka dadka eh, meelaha tataarku u qabsada kasoo hijroodoo dhan baa dinishiq isugu imaanayay ilaan waa caasimad weyn bay ahayd iyadu buu marka uu cilmiga ka dalbay dimashq la yidhaahdo oo maaragtay mudun shaam ugu weyn eh, magaaladaas buu cilmiga ka dalbay isagoo yar dad badan ayuu wax ka akhristay marka markaasna waxaa ka muuqatay bay leeyihiin calaamatu najaaba wasayalaanu dihni isagoo af dhowr iyo toban jira ayuu kutub badan dhegaystay oo kutub badan akhristay wuxuu leeyahay akhada yataamalu kitaaba siibaweyhi xataa fahima fi naxwi walahu bidcu cashara sana kitaabu siibaweyhi waxa weeyaan naxwada kitaabka ugu dambeeyda isagoo dhowr iyo toban sano jira ayuu mudaalaceeyey markaas buu fahmay isagoo dhowr iyo toban sano jira aakhir kitaab min kutubi naxw wuxuu leeyahay imbahara ahlu dimashq min fardi dakaa'ihi wa quwati xaafidatihi wa surcati idraakihi waxaa dhacda buu leeyahay sheekh ka mida mashaa'ikh xalab ayaa wuxuu maqlay wiil yaroo dhalinyar ah oo aada u maskax badan amase aada u dihni wanaagsan ayaa dimashqi jooga ayuu maqlay marka wuxuu leeyahay waan soo aaday dimashq buu soo aaday inuu arko marka wuxuu leeyahay nin dhar tola ah oo meesha dugsiga ay ku dhigtaan ilmaha agtooda jooga ayaa waxaan ku idgu canug meeshan laga sheegay oo aada maskax badan ma garanaysaa markaasuu wuxuu yidhi haadihi طariiqu kutaabihi wa huwa ila اlآan maa jaaءa faqcud cindana asaacata yajiiءu yacburu calayna daahiban ila kutaab kutaab waxaa la yidhaahdaa meesha qur-aanka lagu dhigto marka wuxuu leeyahay meeshaan ayuu waddada dugsiga u maraa ilal aana muusan imaan laakiin wax yar nala joog xad imaan hayaa isagoo dugsiga u socda shiikhii markuu meeshii fariistay ayaa wuxuu leeyahay ilmihii ay meeshii soo mareen ayuu ninkii dharka tulayay wuxuu ku yidhaahday waa kaas yarka aadgoobaysi marka loox buu sitay uu qur-aanka ku dhigdhigto markaas buu u yeeri u yidhi warkaali waryaay yarow wuu u yimaaday shiikhu wuxuu leeyahy looxii buu ka qaada markaa markaasu wuxuu yidhaahday looxa wax ku yaara tirtir waxbaan kuu dhigahayaahe looxya buu ka qaaday marka wuu tirtiray wuu dhaqay waxaan u yeeriy buu leeyahay axada cashara xadiidan ayaan u yeeriyey ow alaaata cashara xadiidan wa qaala lahu iqra' haada waxaan ku yidhi wiiri akhri marka axaadiistan waa yar dugsi dhigta weeyaan guul falam yazad calaa an ta'ammalahu maratan bacda kitaabatihi iyaahu uma dafacahu ilayhi waqaala ismachu calaya faqara'ahu calayhi cardan ka axsani maa ra'aytu aw maa anta saamic hal mar buu fiiriyu leeyahay looxii markuu fiiriyey wuxuu yidhi idhegeysa oo u dhegeystay oo ka baxay markaas waxaan ku yidhi yidhi mar kaleeto tirtir wax kalan kugu dhigayay wuxuu leeyahay faamlaytu calayhi ciddata asaaniid intakhabtuha asaaniid oo haddii wixii hore mutooni ahaayeene asaaniid uu kutub ka soo doordoortay oo xoogaa maaragtay hariib ah ayaan u yeedhi wuu yiri markii uu qoray asaaniiddii wuxuu leeyahay maaragtay hal maruu saas u fiiriyey markaasuu yidhi ii dhegeyso misana wuu dhegaystay oo aa ka baxay waxba muusan qaldin buu yidhaahday markaasuu wuxuu yidhaahday in caasha haada asabiyu layakuunanna lahu shanun cadiimun fa ina haadaa lam yura midluhu soo kale lama arag buu yidhaahda eh, <clears throat> culammad badan baa marka ammaantay oo ku ammaantay cilmigiisa iyo dakaagiisa iyo xaafidadiisa iyo dadaalkiisa wuxuu leeyahay alxaafid abu cabdillaahi dahabi wuxuu leeyahay nasha'a fii tasawunin taamin waxyaalaha maaragtay absucunimada iyo waxaasoo dhan isagoo ka nadiifa ah ayuu barbaara buu leeyahay wa tacabudin wa ta'alluhin iyo maaragtay cibaado iyo ilaah u dhowaasho ayuu ku barbaara buu leeyahay waiktisaadin fi lmalbasi waalma'kal wa kaana yaxduru almadaarisa waalmaxaafila fii sigarihi wuxuu leeyahay madaarista iyo maxaafisha laysugu imaado markuu yaraabuu xaadiri jiray wayunaadiru wayufximu lkibaara dadkana wuu la munaadaro jiray dadka waaweyn oo culammadana kaana yufximuhum wuu aamusi jiray wayaأtii bima yataxayaru minhu acyaanu اlbaladi fi اlcilmi faaftaa walahu tisca casharata sana isagoo sagaal iyo toban sano jira iyuu khudwada bilaabay wa sharaca fi ljamci waataaliifi min dalika alwaqti taaliifka iyo maaragtay jamciga cilmiga la jamciyo wuxuu bilaabay buu leeyahay waqtigaas laga soo bilaabo wa akaba cala alishtiqaal wamaata waaliduhu wa min kibaari alxanaabilati wa a'imatihim aada buu u ammaanay marka alimaamu dahabi kitaabaadkiisana wax badan buu kaga sheekeeyey siiradiisa iyo kutubtiisa waxaa ka mid a ah aqwaasha imaamu dahabi uu ka yiraahday <clears throat> inuu yiraahday wuxuu yidhaahday shaykhunaa shaykhu lislaam wa baxru lculuumi baraca fi lcilmi waاtafsiri waaftaa wadarasa walahu naxwu cishriina sana wasanafa tasaaniifa wasaara min kibaari alculamaai fi xayaati shuyuukihi walahu min almusanafaati alkibaar alatii saarat biha aruqbaan musanafaad badan oo dadku ay carada la galeen buu leeyahay walacalla tasaaniifahu fii hada alwaqti takuunu arbacata aalaafi kuraas aw akthar wafasara kitaab allahi tacaala muddata sitii muddatan siniina min sadrihi ayaama aljumaci wa kaana yatawaqadu dakaa'an yacni aada buu u badnaay dihni buu ku ammaanay dadka marka aada u ammaanay waxaa ka mid ah abulxaaf abulxajaaj almizi تهذيب الكمال منك إسكاله وكمال الدين الزملكاني وابن دقيق العيد والحافظ ابن سيد الناس اليعمري منك سيرة إسكالوي وهو ليه الإمام الذهبي آد بأتأليف بدنا شيخا كتبتي سنة آد بأبدنات وحل كوبك رمأها وهو ليه لا أعلم أحدا من متقدم الأمة ومتأخريها jamaca mila maa jamaca walaa sanafa naxwa maa sannaf dahabi asagoo lagu yaqaano inuu maaragtay ahlul istiqraa' fi rijaal uu yahay oo cumrigiisa uu taariikh iyo siiro iyo taraajum uu u badan yahay haddana wuxuu leeyahay oo dadka aad uga warqaba oo la dhihi jiray waxaad moodaa iyadoo ummaddii laga soo bilaabo maaragtay ummaddii wakhtigii nebiga ila alyowm qarnigii sideedaad aada mooda ummaddii o dhan inta meel loogu kulmiyey uu mid mid u magacaabahayo isagoo ummadda saas uga warqaba ayuu wuxuu yidhaahday dahabi laa aclamu axada min almutaqadimi aw ummati wa mutaahiriiha jamaca midla maa jamaca walaa sannafa naxwa maa sanaf walaa qariiban min dalika maca ana akara tasaaniifihi inamaa amlaaha min xifdihi tasaaniiftiisana badideeda wuxuu ka imleeyey oo uu ka sheegay amase uu ka qoray xifdigiisa wa kahiiru minha sannafahu fi lxabsi walaysa cindahu maa yaxtaaju ileyhi min alkutub wax badan oo ka mida kutubtiisa wuu leeyahay xabsiga ayuu ku alifay isagoo aan haysan masaadir iyo maraajic uu u laabto dadaalkiisa marka iyo himadiisa aad bay shiikha u sarreyday oo haddii maalan mas'ale uu hal kitaab ama laba kitaab saddex kitaab uu ka fiiriyo kuma kaaftoomaynin intaas waxaa ka mid a aqwaashiisa inuu dhihi jiray ربما طالعت على الآية naxwa miati tafsiirin تفسير ثم أسأل alfahma wa aquulu yaa mucallima ibraahiima علمني ويا mucallima aadama callimnii wuxuu leeyahy hal aayad baa waxaa dhici karta boqol tafsiir inaan ka raajiciyo marka iyadoo boqol tafsiir uu ka raajiciyey ayuu wuxuu dareemaa weli in fahmigeeda wax uga dhiman yihiin amase boqolkaas tafsiir uuna ka helininin yani tafsiir saxiixa oo saliim ah markaas buu ilaahay u tadaruchaya ilaahay inuu fahmi siiyo maxaa yeelay fahmi aan hebel la siin baa ah, maarata hebel la sii karaaho ilaahay subxaana wa tacaala ayaa fahmiga qaybiya markaas buu ilaahay u tadaruc jiro u dhihi jiray yaa mucallima ibraahiima callimnii wayaa mucallima aadama callimnii nawaadir markaas iyo fawaa'id iyo istimbaadaad gariib ah ayuu ilaahay sii jiray markan waxaa dhici karta maaragtay aljalaaleyn iyo saawi haddii aan aayadda xoogaa tafsiirkeeda ka fiirfiirino inuu intaas noogu dhan tahay oo aana wax kale u baahan oo intaas ay noogu dhammaato oo markaas aan isu haysanno dad mufasiriina inaan nahay oo amase tafsiirka baac dheer ku ha ninkaana mi-a tafsiir intuu raajiciyo ayuu maca daalika uu isleeyahay yacni qanaaco kama gaarinin tafaasiirtaas mu-alifaadkiisa marka aada bay u badan yihiin sheikha waxyaalo ka mid a ah haddii aan tiltilmaanno waxaa mu-alafaadkiisa aada uga sheekeeyey nin la dhihi jiray abu cabdillaahi bni rushayiq ninkaas waxaa nin maqribi ah oo ku ah dimashq asaguu la joogi jiray marka marka wuxuuna aada u ahaa baa layidhi nin mutakhasis bikhadihi ku ah yacni khadka shiikha aada u yaqaanaa shiikha marka khadkiisa maaragtay aada buu wax u boobsii jiray wax qoritaanka oo waxaa dhici karta bay dhaheen wax uu qoro markii jalsadu ay dhammaato inuu maaragtay kitaab sida noo imaan doonta kitaab dhan uu hal jalso ku alifo wa maca daalika markii uu akhri tago waxay dhaheen meelaa ka hor imaanaysay oo khadkiisa ka mid ah oo uu la yaabayay sida ay tahay ninkaan u dhihi jiray maqribiga u dhihi jiray noo akhri isagaba akhri jiray dhaheen abuu cabdillahi ibn khushayiq almaqribi ah, nin iska qariibuu ahayo isaga la deganaa marka ninkaas baa kutubtiisa aada uga warqabay oo xataa kaga badiyey bay dhaheen kutubtiisa aqoonteeda dahabi oo ardadiisa ka mida iyo ibnulqayim oo ardadiisa ka mida iyo rag badan oo aada u laasimi jiray asagabaa ka og bay dhaheen oo kaga aqoon badnaay kutubtiisa iyo khadkiisa marka qaybo badan buu ka sheegahayaa kutubtiisa marka sheekadeeda waxaa ugu muhiimsan oo ugu aqoon roon markii laga soo reebo ibnurushayiq ibnurushayiqu kitaab buu leeyahay fii asmaa'i mu'alafaat shaykh alislaam ibnu taymiya la yidhaahdo marka isaguna qaa'imo buu leeyahay ibnu rushayiq dahabina qaa'imo buu leeyahay kutubtiisa ka sheekaynaysa ninkan ibnu cabdilhaadina isagana wuxuu leeyahay qaa'imo oo kutubtiisa ka sheekaynaysa kutubtiisa marka waxaa ka mid ah bayaanu talbiisi اljahmiyati fi ta'siisi bidacihim alkalaamiya minhaaju sunati الnabawiyati fii naqdi kalaami الshiica alqadariya kutubtiisa marka kaasa ugu weynaay bayaanu talbiis aljahmiya fii ta'siisi bidacihim alkalaamiya kitaabkaas makduudadiisu waxay ahayd bay uu leeyahay fii sita mujaladaad marka sita mujaladaad markii hadda la daabaco oo la taxqiijiyo waxaa dhici karta inay noqoto akthar min alaaiina mujaladan marka hadda la taxqiijiyo oo dibaaco la geliyo kitaabkaas marka wuxuu ka alifay kitaab la yidhaahdo aasaasu taqbiis abi cabdillaahi araazi fakhridiin kitaab wuxuu lahaa la yihahdo asaasu taqdiis oo nimanka ashaacirada ah masdar u ah kitaab ay ku wareegaan oo ta'wiilaadkooda iyo maaragtay abaatiishooda ay ka gogoobtaan ayuu ahaa oo aada ugu qiimo badan cinda alashaacira marka kitaabkaas buu ku radiyey bayaanu talbiisi aljahmiyati fii ta'siisi bidacihim alkalaamiya kitaabadiisa marka kaasaa ugu weynaa kitaabadiisa waaweyn waxaa ka mid ah minhaaju sunati annabawiyati fii naqdi kalaami ashiicati alqadariya kitaabkaasna wuxuu ku radiyey nin raafid ah ibnu mutahir alxilli la dhihi jiray oo waqtigiisii joogay ayaa maaragtay eh, kitaab alifay minhaaju lkaraamati uu ku magacaabay oo kulley maaragtay shiicada aqwaashooda oo masaa'il badan eh, ku jamciyey kaas buu ku radiyey eh, waxaa ka mid a ah kitaabaadkiisa jawaabaat amase jawaabu اlictiraadaati almasriya cala alfatwa alxamawiya fatwa alxamawiya waa noo imaan doontaa waxa weeye risaalo yar oo isagu iska leeyahay runtii ma yara waa kitaab hal mujalad aan ka yarayn maaragtay hadda maanta dabacaadka jooga aan ka yarayn arbacmi'a safxa kitaabkaasi marka waxay dhaheen wuxuu ku alifay fii qacdatin bayna duhri waalcasri waa anaka hadda aan fadhino casirka laga adimo ayuu alifay isagoo aan masaadir iyo kutub u laabanayo aan haysan ayuu kitaabkaas alifay waxay ka mid yihiin kutubtiisa marka caqaa'idka muhiimka ah alfatwa alxamawiya alkubraa laba qaybood weeyaan xamawiyadu marka alxamawiyatu suqraa waalxamawiyatu alkubraa xamawiyada yar markii uu alifay ayay keeneen ictiraadaad nimanka ashaacirada maaragtay a'imat alcashaa'ira fii waqtihi markaas buu kitaabka sii weyneeyey uu ku magacaabay alfatwa alxamawiya alkubraa kaasba wey midka ay leeyihiin yani allafahu fii qacdati bayna duhri wاlcasr kitaabkaas marka dabcan masr iyo shaam way isu furaayeen masrna wuu tegi jira shaamna wuu deganaa marka kitaabkii waxaa maaragtay bacd اlictiraadaat ku ictiraaday culamaau masr fii dalika الzamaan marka ictiraadaadkiibuu ka jawaabay lagu soo ictiraaday kitaabkiisa fii arbac mujaladaat yani makduudaadka waktigaas jiray waxaa lagu qiyaasay inuu arbac mujaladaat yahay aljawaabaat can alictiraadaat kutubtiisa waxaa kamid a ah aljawaab asaxiix liman badala diin almasiix kitaab waxa weye uu nasaarada iyo yuhuudda ku radiyey oo aad ugu baabi'iyey waxaa la yidhaahdaa aljawaab asaxiix liman badala diin almasiix afar mujalad weeyaan dabacadiisa maaragtay bacdu dabacaat bacdu dabacaatna lix weeyaan kitaab muhiima ah weeye aada u qiimo badan oo maaragtay say diimahoodii u bedeleen yuhuudda iyo nasaarada uu ka sheekaynhayaa wuxuu keenahayaa adilada tusinaysa min kitaabaatihim wa min gayrihaa tusinaysaa nebiga nubuwadiisa iyo risaaladiisa iyo cumuumkeeda waxaa ka mid a ah kutubtiisa kitaabu liimaan kitaab la yihaahdo kitaabu listiqaama kitaab la yihaahdo waxaa ka mid a ah asaarim almasluul calaa shaatimi arasuul ah, kitaab aada u qiimo badan weeye oo ka sheekaynaya nebiga wixii caaya amase wax ka sheega ama si sariixa ha uu caayo ama si tacriid ah ha uu caaye cuquubada uu leeyahay ah, maaragtay oo sharciga ah oo laga maarmaan tahay in lagu fuliyo ayuu ka sheekaynhayaa iyadoo maaragtay bacdi naas si aan sariix ahayne maaragtay laf iyo dawaraan ay ku jirto ay dhici karto warar inay uga soo baxaan nebiga maaragtay laga fahmaayo caydiisa ama tanqiiskiisa laga fahmaayo marka kitaabkaas maaragtay aada buu masaa-ishaas ugu taxliiliyey nebiga wixii ku tacalluqa inay khatar tahay oo qofka hataa hadduu toobo keeno lagama maarmaan tahay in la icdaamiyo waxaa ka mid ah kitaabaadkiisa iqtidaau siraad almustaqiim fii mukhaalafati asxaabi aljaxiim kitaabkaasna waxa weye kitaab aada u qiimo badan oo matbuuca laba mujalad ah wuxuu kaga sheekaynahayaa sheikhu atashabuh bilyahuudi waannasaara iyo khatarta ay leedahay iyo caadaadka jaahiliyada iyo yuhuudda iyo nasaarada caadaadkooda ka fogaashadooda kitaab aad u qiimo badan weeye maxaa yeelay yuhuudda iyo nasaarada amase dadka kufaarta isu ekeyntooda fi daahiri laysaga ekeeyo waxay keenaysaa filbaatini marka dambe in la ekaado marka wuxuu leeyahay waxaa laga maarmaan ah dadka muslimiinta iyo dad kufaarta ah inuu u dhaxeeyo fasli laa fi daahiri wa fi filbaatini waa inaysan marna isu ekaanin ah, oo daahirkana ay kala duwan yihiin baatinkana ay kala duwan yihiin kitaabaadkiisa waxaa ka mid ah rafcu lmalaam can aimati alaclaam oo uu kaga sheekeynhayo maaragtay aimada haddii bacdi alahdaa ay ka dhacdo sida loola tacaamulayo akhda'daas ah, waxaa dhici karta qof haddii khada lagu arko in maaragtay la tashniiciyo oo la caabayo oo aada wax looga sheego marka aadaabta laga maarmaanta ah markii bacdu aima laga keeno bacd alakhdaa sida munaasib ay tahay in loola tacaamulo ka sheekeynaya asiyaasa sharciya fi islaaxi araaci waraciya atuxfa alciraaqiya fi lacmaali alqalbiya waxaa ka mid a ah kutubtiisa alfurqaan bayna wliyaai iraxmaani wa awliyaai ashaytaan kan akhri doono weeyaan imaamu dahabi wuxuu leeyahay markaas yani waktigii uu taariikhdiisa qorahayey haddii la fiiriyo buu leeyahay waktigan hadda aniga aan joogo kutubtiisa badidiisa waxay gaaraysaa buu yidhaahday khamsamia mujallad ayay gaaraysaa buu yidhaahday waktigii uu taariikhdiisa qorahayey kulley wax badanna markaas markaas kadib inuu qoray baa dhici karta marka rasaa-ishiisa caqiidada oo ugu muhiimsan waxa weeyaan yani waxay gaarahayaan sideed risaalo meelahaas waxaa ka mid a ah alfatwa alxamawiya marka waxay u nisbaysan yihiin magaalooyin badan oo wax laga weydiiyey kitaab kastaba dadkii weydiiyey magaaladii ay kasoo weydiiyeen ayaa loogu magac darhayaa alfatwa alxamawiya kuley xamaat baa laga weydiiyey alrisaala atadmuriya o alcaqiida atadmuriya waxaa laga weydiiyey iyadana tadmur waxaa ka mid a ah arisaala albaclabakiya risaalada yidhaahdo baclabak baa laga weydiiyey arisaala alakmaliya baa ka mid ah rasaa-ishiisa alqaacida almaraakishiya maraakish maqrib baa laga soo weydiiyey alcaqiida alwaasitiya nin qaadi oo waasit degan baa weydiiyey inuu u qoro caqiida aan wax maaragtay falsafad iyo kalaam ay ku jirin oo nusuustii waxyiga keliya ah marka rasaa-ishiisa intaasa ugu muhiimsan caqiidada ah yacni oo khaaska ah isagoo kutubtiisa si bisifa caama kitaabaadkiisaoo dhan ay dhici karto maa min kitaab ilaa wayatacaradu fiihi limasaa'il alcaqiida maxaa yeelay aada buu ugu dadaali jiray inuu aada u bayaaniyo wax allaale wixii caqiide ku tacalluqa marka kutubtiisoo dhan waxaa dhici karta kitaabka khaali ah masaa-isha usuulka iyo caqaa'idka iyo firaqda radintooda inaysan jirin baa dhici karta laakiin kutubta khaaska u caqiidada waxa weeyaan arisaala alakmaliya albaclabakiya atadmuriya alxamawiya alqaacida almaraakishiya alqaacida alcaqiida alwaasitiya asifaat alikhtiyaariya alcaqiida alasbahaaniya ow sharx alcaqiida alasbahaaniya sideeddaas risaalo baa ugu muhiimsan oo maaragtay qofku doonayaa si fiican inuu u ogaado madhabu salaf fi lcaqaa'id walasmaa' wasifaat waa inuu maaragtay uu xaawilaa mid kastaa qaymo buu leeyahay haddii aad adiga gacantaada ku soo dhaco wax kutubtiisa ka mid a ha isaga hadlayn amase ha ku tafriid samayn wax allaale wixii aada hesho kutubtiisa ka mid a ah nuur weeyaan oo baraka lculamaa wuxuu dhihi jiray maaragtay nin kasta oo kitaab ibnu taymiya iibsada oo intuu akhriyo ku intifaaci waaya amase ka faa'iidaysan waaya aniga ha ii soo celiyo kitaabkan lacagtan u celinhayaa marka kitaabaadkiisa o dhan aad bay u qiimo badan yihiin wixii aad ka aragto kitaabaadkiisa nin kastaba inuu jamcisto u ka faa'iidaysto laga maarmaan ah wuxuu leeyahay ibnu rushayiq low araada الشhaykhu xasrahaa lamaa qadara liأnnahu maa zaala yaktubu qad mana allahu calayhi bisurcati اlkitaaba wayaktubu min xifdihi min gayri naqlin waأkhbaranii gayru waaxidin ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay akhbaranii gayru waaxidin annahu kataba mujalada latiifa fii yowmin wakataba gayra marati arbaciina warqaة fii jalsati wa axsaytu maa katabahu bayadahu fi yowmin fakana tamaaniya karaariis min fii mas'alatin min ashkali almasaa'ili wa kaana yaktubu cala su'aali lwaaxidi mujalladan ibnu cabdirahaab wuxuu leeyahay waxaa dad baan ii sheegeen buu leeyahay mujallad inuu yoom qoray mujallad kaamil oo kitaab ah yoom inuu qoray wax aan yarayna inuu qoray arbaciina waraqa fii jalsatin aw aktar ama hal jalsa uu ku qoray arbaciin safxa wuxuu leeyahay waxaan soo kooba buu leeyahay kutubta intuu qoray misena uu tabyidiyey tabyidintu waa mar labaad in la qoro shaygaiyo la hagaajiyo fa kaana amaaniya karaariir yacni siddeed daftar yay ahaayeen buu leeyahay intuu mar qoray uu misena mar labaad qoray oo uu tanqiixiyey uu hagaajiyey amaaniya karaariis siddeed daftar weeyaan wa kaana yaktubu cala asu'aali alwaaxidi mujaladan wa ama jawaabu maa yaktubu fiihi khamsiina waraqatan wa sittiina wa arbaciina wa cishriina fakaiir wuxuu leeyahay maaragtay masaa-isha uu hamsiin safxa ama sitiin ama arbaciin ama ashriin ku qori jiray hal mas'alo kaiir wey uu leeyahay marka kutubtiisa aada bay u intishaartay meel kastana way gashay fii zamaanihi wuxuu leeyahay marmar markii la su-aalo mas'ale uu ka hadlo wuxuu dhihi jiray qad katabtu fii haada masaladaas waan ka sheekeeyey waana ka hadlay falaa yudra ayna huwa aw falaa yadri ayna huwa fayaltafitu ilaa asxaabihi markaas buu ardadiisa amase saxaabtiisa ayuu markaas wuxuu ku dhihi jiray rudduu khatii wa adhiruuhu kutubtiisa asaga ayaguna ku dadaali jireen oo aad bay u kaydsan jireen markaas wuxuu dhihi jiray masaladan waan ka hadlee wixii aan ka qoray hala keeno marka isagu ma yaqaano markii wax uu qoro waa laga qaadahayaa meel uma yaallin wixii marka markaasuu wuxuu dhihi jiray rudduu khadii wa adhiruuhu khadkaygii keena oo maaragtay soo muujiya masalada liyunqala si maarata wax looga faa-iiso loo naqlisto wuxuu leeyahy marka famin xirsihim calayhi laa yarudduunahu wamin cajzihim laa yanquluunahu fayadhabu walaa yucrafu ismuhu kutub badanoo nuucaas ka mid a ah ayaa saas ku dhunta buu leeyahay ninkan la yidhaahdo eh, abu cabdillahi bn rushayiq wuxuu leeyahay maaragtay markuu yidhaahdo keena khadkii way ku dadaalhayaan marka fa min xirsihim laa yaruduunahu ma keenayaan meeshiyo sheikh lama hayay leeyihiin maaragtay hadda gacan laguma hayo laakiin wa min cajzihim laa yanquluunahu waxaa ka mid u ah leeyahy cajzigooda misana kitaabkii ma tadaawulhayaan oo ma kala naqlisan hayaane hal nin unbaa haynhaya fayadhabu walaa yucraf ismuhu xataa isaga kutubtiisa waxa uu magaca u sameeya aad bay u yar yihiin magac uu u sameeyo masaladii la weydiiyo majlis wuu la fadhiisanhayaa hamsiin safxa sitiin saf buu qorhayaa ninkii wuu siinhayaa ninkii baa iska haysanhayaa waxaa dhici karta ninkaas inuu magac u sameeyo ama nin asaga ka naskhistay inuu magac u sameeyo ee asaga waxaa dhici karta kutubtiisa mucdamkeeda khaasatan rasaa'ilka inuusan magac u samaynin marka kitaabkii magaciisii haddii aan la aqoon oo aan la kala tanaaqulinin oo aan la kala nasinin inuu dhumaa way kutub badan baa saas ku dhinta buu leeyahay maarka kutubta marka bisifa caama sheikha waxay u badnaayeen alkalaam can usuuli iddiin waalcaqaa'id ay u badan yihiin akharu kalaamihi aw jullu kalaamihi waxay u badan yihiin caqaa'idka iyo usuusha iyo radda cala ahli lbidac wa ahli lfiraq ayay u badan yihiin oo waxaa dhici karta markii la fiiriyo waxaa tafaasiir uu ka alifay amase axaadiis uu ka alifay markii loo fiiriyo inay waxba isu ahayn oo mucdamu awqaatihi wa mucdamu juhdihi wa mucdamu dakaa'ihi inuu u isticmaalay fii maaragtay tarxi masaa-isha caqiidada iyo alijhaaz waradd cala alfiraq marka taasna sabab bay leedahay waxaa ka soo naqliyey sababtaas albazaar waan weydii buu leeyahay bazaar wuxuu leeyahay laqad aktara tasniifa fi lusuuli fadlan can gayrihi min baqiyati alculuumi fasaأaltuhu can sababi dalika sababtu maxay tahay yani aada ugu dadaalayso caqaa'idka ta'liifkooda oo furuucda iyo aadan ugu dadaalaynin waltamastu minhu ta'liifa nasin fi lfiqhi yajmacu ikhtiyaaraatihi wa tarjiixaatihi liyakuuna cumdatan fi liftaa'i markaasa waxaan ka dalbuu leeyahay risaalo inuu alifo oo fiqi ah oo ikhtiyaaraadkiisa iyo isaga wuxuu uu rajaxo la rajaxnaada uu ku jamciyo liyakuuna cumdatan fi liftaa'i faqaala lii maa macnaahu taban lafdigiisi ma soo naqlin alfuruucu amruhaa qariib waman qallada almuslimu fiiha axad alculamaa'i almuqalladiina jaaza lahu alcamalu biqowlihi maa lam yatayaqan khata'ahu wuxuu leeyahay furuucda amarkeedu waa ka duwan yahay umuur alcaqaa'id wuxuu leeyahay marka ninka muslimka ah haddii nin sheekha uu taqliidsado oo laakiin ahal u ah in la taqliidsado qowlkiisa inuu iska qabsado waa bannaan tahay haddii aan khadi iisu muuqan oo una arrintu khada ahayn wa ama alusuulu marka arrimaha usuusha fa innii ra'aytu ahla albidaci waaldalaalaati waalahwaa'i kaalmutafalsifati waalbaatiniyati waalmalaaxidati waalqaa'iliina biwaxdati alwujuudi waaldahriyati waalqadariyati waalnusayriyati waاljahmiyati waalxuluuliyati waalmucadilati waalmujasimati waalmushabihati والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم min أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال intaas uu soo tiriyey sheikha munaaqashaad iyo muwaajahaad caniifa ayaa ka dhexeeyey marka intaasoo jabhadood buu la dagaalamayay marka imisa jabhadood weeyaan falsafa baatiniya malaaxida ahlu khuluul walitixaad ahli dahriya yacni waa dadka malaaxidadaho rabbi baan aaminsanayn alqadariya alnusayriya nimanka shiicada oo baatiniyada oo kufaarta wey nusayriyada aljahmiya alxuluuliya almucadila almujasima almushabiha alraawandiya nisba ilaa ibni raawandi ninkaa wuxuu ahaa nin mulxida oo maaragtay aada dakina u ah oo waktigiisii intuu yuhuudda u dhowaado markii hore muslim buu iska dhigahaye iyo wuxuu dhihi jiray lacag isiiya waxaan idiin alifahayaa kitaab muslimiinta ku baabi'isiin oo maaragtay aada maarata aad uga guulaysan kartiin kitaabaad badan bu uu alifay markaas waxaa ka mida addaamiq lilqur'aan miduu ku magacaabay yani qur-aanka kitaab baabi'inhaya baan idin alifahay yuhuudi buu alifi jiray madhab buu yeeshay oo atbaac buu yeeshay maaragtay waxaa ka marka jabhadaadka ula dagaalamahayey shiikhu ayuu ka mid yahay waalkullaabiyati cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab alqataan weeye ashcariyada ninkay kasoo bilaabatay bilaabata weeyaan abulxasan maarata kaga horreeyey baabka wasaliimiya wagayrihi min ahli lbidac wuxuu leeyahay intaasoo dhan azimatu dalaal bay kala jiiteen buu yeehay hogaanka baadida bay kala jiiteen kulligood marka dalaal bay ku sugan yihiin buu leeyahay wa baana lii ana kaiira minhum inamaa qasada ibaala ashariicati lmuqadasati lmuxamadiya wuxuu leeyahy waxaa ii baxda buu leeyahay dad badan oo dadkaas ka mid ah amase firaqaas uu tiriyey ka mid ah inayse arrintooduba aysan ahayn arrin fudud amase arrin ijtihaadahe hadafkooduba uu yahay shareicada muqadaska inay burburiyaan aldaahirati alcaliyati calaa kulli diinin wa ana jumhuurahum awqaca annaasa fi tashkiiki fii usuuli diinihim wuxuu leeyahay jumhuur badan naarati ayaa dadka caqiidadoodii amase usuulu diinihim shaki ka geliyey walihaada qalla an samictu aw raaytu qalla an samicta aw ra'ayta mucridan can alkitaabi wasunnati muqbilan calaa maqaalaatihim ila waqad tasandaqa aw saara aw saara calaa kayri yaqiinin fii diini ictiqaadi wuxuu sidaa daraaddeeda maaragtay dad badan bay shaki geliyeen madaahibtaas iyo dawaa'iftaas iyo firaqaasu waxaa yar buu leeyahay inta aada maqasho amase aada aragto nin kitaabka iyo sunnada ka jeesta oo isaga carara oo aan dan ka yeelanay maaragtay aqwaasha iyo maaragtay rasaa'ilkaas aan macnaha lahayn ka daba laabta wuxuu leeyahay haddaa aragto isagoo arrintaas muqbil ku ah ilaa qadka zandaqa aw saara calaa kayri yaqiinin amase wuxuu noqon hayaa wax aan yaqiin u haysan diintiisa falamaa ra'aytu alamra calaa dalika baana lii annahu yajibu calaa kulli man yaqdiru calaa dafci shubahihim wa abaatiilihim wa qadci xujatihim wa abaaliilihim an yabdula juhdahu likashfi rudaalihim l markaa waxaa isoo baxday nin kasta oo awood leh amase karti u leh dalaalaadkooda iyo shubahaadkooda inuu baabi'iyo oo xujooyinkooda uu jejebiyo in uu juhdigiisa labanlaabo si maaragtay qurunkooda loo kashfiyo oo waxyaalaha musayafka ah na maaragtay loo baabi'iyo dabban can ilmillati alxanafiyati waxaasoo dhan marka wuxuu samaynayaa un diinka difaaciisa ay arrintaasoo dhan iyo dadaalkaasoo dhan wuxuu ku salaysan yahay diinka difaaciisa wa sunnati saxiixati aljaliya sheikha marka kutubtiisa aada bay u badneed dadka waktigaas jooga dabcan maaragtay ma aysan daynin rabsho kama aynakama aysan dayn markastana waxaa la ogyahay dadka ahlu dalaalka ah waxay ka daba laabtaan oo ay dadka u kaalmaystaan dhibkiisa dowladaha markaas jira maxaa yeele maaragtay dadka ahdu ahlu dalaalka ah yani dowladaha markasta way la qaxweeyaan way ka ag dhowaadaan maxaa yeele diin saafi ah oo kaga ceyrinaya ma hayaan marka dowladaha iyo madaxda iyo dadkaasi ka agdhow yihiin marka wuxuu leeyahay waqtigiisii nasiib weyn baa kasoo gaaray oo mashaqo ah nimankaas suufiya ha noqdeen amase ashcariya ha noqdeen amase shiico ha noqdeen dhib badan baa kasoo gaaray sheikha oo maaragtay xabsi ka bax xabsi kala gal mid kale ka bax mid kale gal ayuu waqti badan ay kaga qaadatay marka masar waa lagu xiray niqaashka marka asaga iyo dadka wakhtigaas jiray oo culammada isku sheegaya dhex maray aad buu u badan yahay waxaa dhici karta jalso kale inuu u baahdo laakiin un masarna waa lagu xiray qaahiro waa lagu xiray oo iskandariya lagu xiray oo shaamna waa lagu xiray intaasoo meelood ayaa lagu xiray marmar waxaa dhici jirtay intay fatwadiisa qaadaan oo ay mar kale qoraan ay hadale dhex gelshaan ee boqorka u deeraan dhihi jireen ninkan nin imtixaana weeyaan waxaasuuna ku hadlaaya waxaasuuna qabaa bal dowladnimadaada ayuu ku jabhadaynhayaa oo wuxuu doonahayaa inuu kaa rito maarata xukumka ay dhihi jireen markaas baa la dooni jiray khadkiisii uu qoray markaasaa laysu muqaabalay jireen arbay soo bixi jirtay wax ay ku dacweynayaan oo dhan wax iyagu ay sameeyeen inay tahay marka maca daalika dhib badan buu kala kulmay ilaa markii ugu dambeysay meel la yidhaahdo qalcatu dimashq ayaa lagu xiray fii aakhiri cumrihi wuxuu leeyahay maaragtay markii shiikha la xiray qalcadaas maaragtay aada buu ugu dadaalay oo ku cibaadaystay oo wux u go-ay markaas ileen dad uu la sheekaysto ama dad uu la joogo oo la hadlo amase ay isfahmayaan ma jiraane waxyaalo maaragtay ta'liifaada iyo qur-aanka akhrintiisa ayuu aada ugu dadaalay oo maaragta tadaruc iyo cibaadaad ah marka wuxuu leeyahay markaas uu xabsiga ku jiray warqado badan buu u qorqori jiray dadka ardadiisa amase asxaabtiisa ah wuxuu ku tiri jiray wuxuu leeyahay maaragta nicmo weyn baan ku suganahay qur-aankiibaa alla ii furay fawaa'id badan iyo maaragtay mafaahiim badan ayaa qur-aanka alla iiga furay maarata qur-aankan aada ugu mashquulsanahay waxyaalo saasa ah ayuu maaragtay u qori qori jiray rasaa'ilna waa alifi jiray rasaa'isha uu alifay oo aada u qiimaha badan waxaa ka mid a ah xabsiga uu ku alifay risaalo la yidhahdo alraddu cala alakhnaa'i waistixbaabu ziyaarati khayri albariya nin maarata maalikii aho la dhihi jiray alakhnaa'i ayuu meesha intuu ku jiray risaalo ka alifay uu ku radiyey ninkaasna marka taqawala calayhi maa lam yaqulhu oo wuxuu yidhaahday ninkan ibnu wuxuu aaminsan yahay ziyaarada qubuurtu inay xaaraam tahay qabriga nebiga ziyaaradiisuna akbar ilmacaasi inay ka mid tahay ayuu aaminsan yahay marka ninkaas buu ku radiyey kitaabbuu ka alifay ziyaarada nebiguna inay mashruuc tahay oo ay qurba min alqurab ay tahay maqaalaadkiisa iyo aaraa'diisa faasidka maarata ninkaa la yidhaahdo al akhnaa'i oo baadilka ana wuu ku sheegay kitaabkaas marka rasaa'il aada u qiimo badan buu xabsiga ku dhex alifay waxaa ka mid a marka eh, aqwaashiisa xabsiga intuu ku jiray qadabu usoo qorqori jiray waxaa ka mid a aqwaashiisa min sunnati illaahi annahu idaa araada idhaara diinihi aqaama man yucaariduhu ha rasaa-ishii usoo qorqori jiray marat intuu xabsiga ku jiray ayay ka mid tahay risaaladan uu soo naqliyay ninka la yidhaahdo ibnu cabdilhaadi risaalada anaa arkay buu leeyahay wixii ku qorayna anaa soo naqliyey wuxuu leeyahay annahu idaa araada idhaara diinihi aqaama man yucaariduhu fayuxiqu alxaqa bikalimaatihi wayaqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaquhu faida huwa zaahiqu sunnada ilaahay waxaa ka mid ah hadduu doonahayo diinkiisa inuu muujiyo si fiican u muuqdo nin mucaaradeeya ayuu usoo taagahayaa markaas buu ninkaasi marka wax sheegsheegahayaa markaasaa ilaahay markaas si wanaagsan xujadiisa uu ilaahay subxaana watacaala uu caddaynhayaa oo diinkiisa uu gargaarahayaa marka mucaaradaadka bacdi naas wax ay mucaaradeeyaan amase tashwiishka ay sameeyaan diinka khayr baa ugu jira oo diinku ku baabi'i maayee bal bilcagsi ayagu waxay doonayan inay ku baabi'iyaan laakiin diinka maaragtay ilaahay sunnadiisa wuxuu ka qaadahayaa rifcah iyo culuwi buu ka qaadahayaa marka wuxuu leeyahay markii eh, muddo uu ku jiray xabsiga waxaa laga joojiyey oo laga qaaday marka eh, warqadihii iyo aqlaamtii baa laga aruuriyey ila nashaadkiisa ma uusan joogsan nimankanuna waxay doonahayaan in ay nashaadkiisa joojiyaan marka wuxuu leeyahay waxaa laga aruuriyey aqlaamtii iyo warqadihii uu wax ku qori jiray marka wuxuu leeyahay ibnu cabdilhaadi waxaan arko buu leeyahay bacdi alashyaa oo ku qoran dhuxul wax ku qoray ha waxyaalahan soo naqliy buu leeyahay oona soo gaartay bacdi alawraaq oo baali ah oo ay dhuxuli ku qoran tahay yacni xitaa nashaadkiisa ma joogsan markii aqlaamtii laga qaadoo dhan juhdigiisa wixii uu ka rahayuu samaynhayey marka maaragtay waxyaalo badan oo waxaan arka buu leeyahay ee uu ku qoray maxaan ku idhaahdaa dhuxul uu ku qoray shiikha marka wuxuu lahaa nin walaalkiis ah oo aada u qiimo badan asagana oo la dhihi jiray eh, abu cabdillaahi sharafuddiin ninkaas baa aada u laasimi jiray oo la joogi jiray oo eh, u khidmay jiray ninka marka intii qalcada uu ku jiray shiikhu ayuu dhintay walaalkiis sharafuddiin abu cabdillaahi wuxuu dhintay walaalkii sana sab o cishriin sabcimia isku wakti bay dhinteen yani isku sanad bay dhinteen isagoo ibnu taymiya qalcadii ku jira oo maaragtay eh, meesha ku xabisan ayuu dhintay marka waxa wuxuu leeyahay maaragtay isagana janaasadiisu mashhuud bay ahayd maqbaro dhihi jiray maqbaratu suufiya laba bay dimashq lahayd berigaas maqbaratu suufiya iyo maqbaratu baabi sakiir maqbaro la dhihi jiray ayaa jiray marka dabcan magaaladu way yareed hadda waxaa dhici karta wax rubuc saac amase nus saac loo kala socdo magaalada markaas meesha gundhiga u ah mase asaaska u ah waxaa aljaamic lumawi buu ahaa marka labadaas maqbaro ayaa labada darafka labada magaalada labadii daraf ku oolaa maqbaratu baabi sakiir iyo maqbaratu asuufiya marka isaga waxaa lagu duuga buu leeyahay walaalkiis maqbaratu suufiya maqbarada marka baabu sakiir iyadu way hartay oo sidii bay loo isticmaalaa maqbaradaas baabu sakiir waxaa lagu duugay eh, ibnu ibnuqayim marka ibnu taymiya iyo walaalkiisna waxaa lagu wada duugay maqbarada baabu maxaanku ihahdaa layihah maqbaratu suufiya kadib marka eh, maqbaradii baabu suufiya oo dhan way dowladdan hadda jirta ayaa gubtay oo jejebisay oo tirtirtay oo soo bixisay waxay ku jira o dhan waxay ka dhiseen jaamacad la yidhaahdo jaamacad dimashq kuliyat tibil asnaan bay ka kordhiseen maqbaradii kulli waa bixiyeen marka labadooday soo reebeen ibnu taymiya iyo walaalkiis baa ku haray hadda labadoodaba waxbay kusoo wareejiyeen ammaan bay ku qorqoreen marka waxay leeyihiin yani maadaama nimankan hadda dowladda haysta ay yihiin niman baatiniye ah oo khabiifiin ah haddana waxay leeyihiin ninkan cadowgeena weeye aad baanan u nacabnahay maktaba dimashik makaatibtooda kamid ah haddaad soo gasho oo kutub ibnu taymiya a weydan waxaa dhici karta inuu kugu xanaaqo ninka maktabada iskale uu yidhaahdo seed ii weydiinaysaa ninka kutubtiisa mamnuuc inay tahay maadan ogeyn marka eh, aad bay ugu kacsan yihiin laakiin maca daalika waxay dhahaan labadooda baan soo reebnay maqbaradoodii maxaa yeele laba nin oo muwaatiniin suuriyiin ah waaye saasaan aaminsanahay dhahaan laakiin soomaalida waxaa dhici karta yacni fikraddaas dambeeto oo muwaadinuu yahay ninkaanu ama saqiimuu leeyahay inay loo ictibaarinin ayagu hadda muwaadinnimo ay u ictibaariyeen oo qiimuu la leeyahay oo kitaabaad badan baa ku qoran anigu mar baan ka aqriyey haadaa qabru shaykh alislaam calamu lanaa munfit lumma wa baxru lculuum war maaragtay dheer oo ku qoran maaragtay eh, derbi dhan ku wareegsan ay ku qoreen marka waxay leeyihiin ninka maadaama eh, isagoo ah maaragtay nin munxarif oo aanaan jeclayn oo aada noo dhibay haddana waxay leeyihiin maaragtay muwaadin suuri uu ahaa un shiikha marka eh, raximahullah qalcadiibu ku dhintay qalcada marka qalcad weyn weeyaan oo toban mitir wax ku dhow kor u baxsan oo dhagax berigaas maaragtay si ay u dhiseen allahu aclam yani dhagax aada xoog badan oo ay dhaci karto halkii dhagaxba qof jooggiis inuu dhan yahay ayaa ku dhisan qalcadaas marka waxay ahayd qalcada middaa u deganaay salaaxudiin alayuubi qalcadaas marka dowladda deganeed dadka maaragtay la doonahayo siyaasiyiinta amase dadka aada loo nacayna waa lagu xiri jiray oo meelay ka fakaadaan lama arko yani kor haddaa u fiirada hadda xaaliyan iyadoo sidii u dhisan waad la yaabaysaa yani kor inta ay jirto waxaa dhici karta yacni inaad la yaabto oo wiish gaari kara amase hadda wax gaari karaa korkeedaba inaysan jirinin marka qalcadaas buu ku xiraa dhowr bilood buu qalcada ku dhex jiray qalcadii buu ku dhintay sheikhu raximahullahu wuxuu leeyahay qalcada markii uu ku jiray oo fii aakhiri ayaamihi qur-aanka buu aada u akhri jiray buu leeyahay ilaa maaragtay uu dhammeeyey maa yuqaarib yani khamsiin mise sitiin khatma ayuu akhriyey buu leeyahay oo u dhameeyey qur-aanka yacni ayaamihii uu dhimo rabay wuxuu leeyahay marka khatmadii uu dambeysay wuxuu leeyahay khatama alqur'aana muddata iqaamatihi bilqalcati hamaaniina aw ixdaa wa hamaaniina khatma intaha fii aakhiri khatmatin ilaa aakhiri suurati iqtarab ina almuttaqiina fii janaatin wa nahar fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir ayuu ku dhintay buu leeyahay uu ku joojiyey khatmaadkii taban markii uu dhintay meeshii dadkii qarabadiisa waxbaa loo yeeray wuxuu dhintay buu leeyahy saa araabic min annahaar maalin maalin weynkii hore ayuu dhintay marka masaajidka markaas dadka lagula dukado oo masaajidda ugu waaweyn dimashq oo dhan ku ahay jaamic alumawi masaajidka la yidhaahdo oo uu dhashay cabdilmalik ibni marwaan masaajidkaas baa lageyuu leeyahay maaragtay eh, saacadii afaraad subax yani barqadii afartii saa u dhintay dad badan baa masaajidka isku soo aruuriyey eh, wuxuu leeyahay marka qabla duhurna waa lagu dukaday bacda duhurna waa lagu dukaday dadka marka soo xaadiray waxaan ku qiyaasa buu leeyahy ibnu cabdilhaadi miatay alfin laba boqoloo kun oo qof inay kasoo qayb galeen marka waxaa la yidhahdaa janaasadiisa dadka kasoo qayb galay markii laga soo reebo janaasadii alimaam axmed dadkii kasoo qayb gala isaga uu badnay waxaa la yidhahda imaam axmed waxaa kasoo qayb galay janaasadiisa alfu alfin wa sabcu miati alfin waxaa weyaan yani hal milyan iyo todoboqotodoba boqoloo kun ayaa kasoo qayb galay marka waxay leeyihiin yani markii la fiiriyo janaasadiisa axmed wixii kasoo haraa isaga uu dad badnay dadkii kasoo qeyb galay dhimashadiisii wixii marka uu taagnaa jiray oo uu ka hortegi jiray oo uu naqdi jiray ayay doonahayn dadkii icaamada inay ku sameeyaan ha hadda qabrigiisa uu dhisan yahay oo naqash baa ku qoran oo maaragtay intaasoo kitaabaadkiisa waxaa dhici karta kitaab ka maran inuusan jirinin albina cala alqubuuri mafaasideeda iyo xaaraamnimadeeda iyo misana waxyaalaha la barakaysto oo laga daba laabto oo aan qiimaha lahayn kitaabaadkiisa aad bay ugu jiraan naqdintooda maca daalika wuxuu leeyahay kharaja annaasu min abwaabi ilbaladi jamiiciha min shiddati izixaam wuxuu leeyahy waxadara nisaaun kafiir naagaa yimaaday isagoo naagaa ka macnan jiray inay raacaan janaa wuxuu leeyahay dad baa waxay abeen biyihii lagu dhaqay wuxuu maaratay weligiis u taagnaay bay rabaan inay sameeyaan caamadu wixii caamadu marka dadka la weyneeyo caamadu si kale iyagu istiqlaalaan oo uga faa'iidaystaan wuxuu leeyahay waqtasama jamaacatun baqiyata sidri aladii qusila bihi geedkii lagu dhaqaana dadaa qaybsada buu leeyahay waqiila ina daaqiyata alatii kaanat calaa ra'sihi dufica fiiha khamsumi'a dirham ayaa laga bixiyey buu leeyahay waqiila ina alkhayda aladii fiihi zibaq aladii kaana fii cunuqihi bisabri bilqumal dufica fiihi miatun hamsuuna dirhaman wa xasala fi ljanaasati dajiijun wa bukaaun wa tadarucun wa khutimat lahu khitamun aw khatamun kaiira qur-aanmaa loo akriyay buu leeyahay wataragud annaasu ilaa qabrihi ayaaman kaiira leyla wa nahaara wa ru'yat lahu manaamaatun kaiirat saalixatun wax badan oo qasaa'idan maaragtay dhimashadiisi waa looga sheekeeyey kitaabka marka nuskiisa dambe qasaa-id weeye maaragtay looga sheekeeyey rifaa la yidhaahdo oo ay dhici karto alfi beyt inay ka badan yihiin marka kitaabka khulaasadiisii uun isagoo fawaa-ida ku jirta ay u badan tahay haddana khulaasadiisa intaas baan kusoo gaarinaynaa darsigana berito baan insha allah aan bilaabi doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wasalam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam